بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف اسم المفعuul smka mafcuul waxaan kusoo dhex jirnay almushtaqaat waxaan soo qaadanay isimkii faacil hadda waxaan qaadanaynaa ismu lmafcuul wuxuu yihi ismu lmafcuul sifatun waa sifo tushtaqu sifadaas waxaa laga soo ishtiqaaqaa min alficli ficilkii almabniyi lilmafcuul ee mafcuulka loo bineeyey isimka faacil wuxuu ka yimaadaa ficilka almabni lilmacluum ama almabni lilfaacil isim mafcuulna wuxuu ka yimaadaa ficilka almabni lilmajhuul ama almabni lilmafcuul haddii la yidhaahdo ma'kuul wuxuu ka yimid min ukila haddii aakil la yidhaahdana wuxuu ka yimid akala wa takuunu waxay ahaataa sifadaas daallatan mid tusida calaa wasfin wasfi ayay tusina yacni xadath ma'kuul marka la yidhaahdo soo sifo ma aha sifadaas waxay tusinee xadath oo ah akli waqaca fi lmawsuufi wasfigaasoo mawsuufka ku dhacay yacni xadath mawsuufka ku dhacay ilan marka leeyahay khubsun ma'kuul ma'kuulkaani waa nacti oo khubsigaas buu nacti u yahay wuxuuna tusinaa akli akligan markayuu ku dhacay waqaca calaa maada cala alkhubsi khubsigaasu ku dhacay dalaalatan xaadithatan mutajadida tusitaan oo xaadis ah oo mutajadid ah sida aan soo sheegnay isimka faacil waa xaadis oo qadiim maaha waana mutajadid oo daa'im ma aha waxa marka daa'imka ah oo thaabitka ah waa asifatu lmushabbaha laakiin marka leeyahay ma'kuul qofkaan akliga ama shaygaani markastoo cunitaanka la cunaa kuma sifaysnaa waa xaadis marka qadiimna ma aha waana mutajadido markasta thaabit ma aha mihaalu daalika mamduux mid la ammaanay xaggee laga keenay mudixa mukram mid la sharfay xaggee laga keenay ukrima mustakfar xaggee laga keenay ustukfira wuxuu ku miithaaliyey isagoo hulaahi laga keenay isagoo rubaaci laga keenay isagoo sudaasi laga keenay saddexdaas miithaalu ku siiyey binaa-u haadihi siiqa siiqadan dhisitaankeeda min alficli hulaahi laga dhiso wayaati wuxuu ku yimaadaa calaa wasni mafcuul isimka mafcuul wuxuu ku yimaadaa calaa wasni mafcuul soo taati waaye wa taati haddii la yidhaahdana sifadaas ama siiqadaas wa siiqadaas dheh waxay ku imaataa calaa wasni mafcuul amhila amhilu ku siin doonaa saxiixii iyo muctalkii mudaacafkii wuxuu kaga bilaabay saxiixa nusira wuxuu ku imaanaa mansuuq ukhida wuxuu ku imaanaa ma'khuud su'ila wuxuu ku imaanaa mas-uul quri'a wuxuu ku imaanaa maqru'un oo hamsi ay u dambeydo waxaa kaloo furan hamsadaas in waaw loo rogo labada waawna laysku idqaamo oo la yidhaahdo maqruwun bitashdiidi ilwaaw waa furanta iyaduna shudda wuxuu ku imaanaa mashduud mid la xihay mashduudkan labadiisa daal ee marka shudda la joogo isku shidan hadda la yskuma shidi karo sababtoo ah labada xaraf oo la ysku shidaa waa inaan loo dhaxayn haddana waxaa u dhexayda waawu mafcuulin saas daraaddeed in la kala furfuro laga maarmaanay noqotay almuctal muctalkii muctalkaa wuxuu qaybsamaa mithaal iyo ajwaf iyo naaqis isagoo mithaal ah wucida mawcuud marka mansuur buu la mid yahay waana sababta mithaal loogu magacaabay liannahu yumaahilu asaxiix qiila wuxuu ku imaanaa maqwuulun ayuu ku imaanaa kadibna maquulun buu ku imaanaa maqwuulun waxay la mid tahay mansuuq waxa zaa'idka maxay yihiin miimta ugu horeysa iyo waawda labada waaw tan hore mise tan dambe midda dambe midda horena maxay tahay Ah waa caynulkelimihi marka waxaa dheeraadka waa miimta iyo labada waaw midda dambe haddaba labadan waaw midda hore oo madmuumada ah waa in damada laga qaado oo qaafka loo naqliyo markii sidaas ay dhacdo labadii waaw saakinayn bay noqonayaan iltiqaa saakinaynkaas waa in laga takhalluso sibawayhi iyo khaliil ibnu axmed waxay qabaan waawda taaniyada ah oo zaa'idada ah in la xadfo لأنa زاaئد أxq bالxadف وأwlى min الأصل wowdaas marka la jaro waxaa kuu soo haraa maquul calىa wasni haye mafعl oo faadun ay godan tahay cayntun ay reeban tahay ninka la yidhaahdo akfash isagu ra'yigaas mid ka duwan buu qabaa wuxuu leeyahy labada waaw ee saakinaynka ah waxaa la xadfaa midda hore oo caynulkelimaha ah sababtoo ah ayadaa xarfu maddin ah laba saakin hadday kulmaankan horena xarfu maddin uu yahay qaacidada iltiqaaw saakinaynka waxay ahayd xarfumadka in la jaro dhowr marna waa soo marnay waawda haaniyada ahu laakiin xarfu maddin ma aha ayadu sababtay ku noqon weyda maxay tahay miyaysan saakino ahayn haa saakino waa tahay laakiin xarako u mujaanisa ma ka horaysaa maya xarfu mujaanisa kama horeyse sukuuna ka horeeya xarfu madin maaha midda labaad oo zaa'idada laakiin midda hore oo caynulkelima ah xarfu madin ay tahay liannaha saakina qablaha dama wuxuu leeyahy xarfumadkaas marka waa in la jaro oo la yidhaahdo maquulun haddaba maquulun isku sibuu ku imaanaa haddii waddada siiboweyhii la maro iyo midda akfash haddii la maro laakiin taqdiirkaa kala duwan maquulun calaa madhabi siibawey waxaan idhi waa mafulun laakiin calaa madhabi lakfash waa hee mafuulun ilan caynulkilmihi waa maqantahay tahay waawdaan meesha joogtaan waa zaa'idadii xudifat waa la jaray waaw siiqa siiqada waawdeedii yaqni wuxuu la jeedaas waawdii zaa'idada ahayd waaw siiqa wuxuu la jeedaa waaw mafcuulin xudifat waa la jara waaw siiqa wahiy athaaniyatu waana midda labaad cinda alkhaliili wasiibawey waana midda labaad siibaweyhi iyo khaliil sida sida ay qabaan haddii waa usiiqa inay tahay dood kama taagna laakiin inay tahay midda maxduufada ah ayuu siibaweyhi khaliil ay la keliyihiin oo waawul asli ama waawul asligii baa la jaray wahyal luula waana midda hore wahyal waawul uula waa midda hore cinda alakfash sida akfash qabo ajwafkaasi wuxuu ahaa ajwafkii waawiga ahaa hadduu ajwaf yaayiya u noqdo sida biica oo kale wuxuu ku imaanaa mabyuucun sida mansuur oo kale waxa dheeraadka ahna waa miimta hore iyo waawda kadibna wuxuu ku imaanaa mabiicun mabiicun see ku noqday haddaba markiisii hore mabyuucun soo ma ahayn damadii ayaa waxaa laga naqliyey ya-da xaggee loo naqliyey ba'da da oo faaulkelima ah irtiqaasakinayn sooma dhicin yuu ka dhex dhacay ya-dii oo caynulkelimo ah oo xarakadeedii aan ka naqlin iyo waawdii zaa'idada ahayd irtiqaasakinayn baa dhacay siiba weyhi waddadiisii buu taagan yahay weli wuxuu leeyahay waawdan zaa'idada ah waa in la jaro ya-dan oo in la baaqi yeelo maxaa kuu soo haraa haddaba mabuycun baa kuu soo haraa ya waa saakin oo qablaha damma ya-dan saakinada iyo damadu ma isleeyihiin maya isma laha laba waddo keliyaha kuu furan inaad damadan aada badbaadiso oo ya-dan saakinada waaw aad u rogto oo mabuucun aad tidhaahdo iyo inaad yaadan badbaadido oo damada kasra u beddesho oo aada tidhaahdo mabiicun sibaweyhi marka wuxuu doortay ya-da inuu badbaadiyo damadana kasro uu u bedelo oo mabiicun la yidhaahdo muxuu ku diiday marka inuu mabuucun yidhaahdo oo ya-da uu waaw u rogo damadana uu faraha ka qaado wuxuu yidhaahday ajwafka waawiga ah soo maquulun ma ahayn ajwafka yaayiga ahna mabuucun haddaan dhaho iltabasa axaduhumaa bilaakhar iltibaasaa dhacaa midka waawiga midka yaayiga laga ogaa maayo saas daraaddeed wuxuu doortay inuu ya-da badbaadiyo damadana kasre uu bedelo mabiicun bay noqotay calaa wasni maficlun saasay ku imaaneen akfash laakiin wuxuu leeyahay markeedii hore mabyuucun soo ma ahayn damadaa la naqlinaa waxaa loo naqlinaa b ba'da oo faawul ah iltiqaw soo dhici maayo yuu ka dhex dhacaa ya-da iyo waawda asagu marka wuxuu qabaa in ya-da la jaro in hee ya-da la jaro laakiin inta ya-da aan la jarin damada ba-da saaran ayuu wuxuu u bedelaa kasro si xarfumadin ay middaani u noqoto ilaan damada ya-daani labadooda mujaanis isuma aha siibaweyhiiba damadiisoo kasro uma bedelin isagana wuxuu ley damadan kasran u bedelaa oo kasradiiba wuxuu marka saaraa ba-da ya-dii saakinada ahayd maxaa ka horeeya xarako maxay ah kasro oo u munaasib ah ya-daa saakinadahana maxaa ka sii dambeeya waawdii saakinada ahayd zaa'idada ahayd ya daan sowma noqonin xarfu maddin ayaduu jaraa marka waxaa la jaray la soco waa ya-dii caynulkelimaha ahayd ba'da sowma kasrisna ya-dii markii meesha ay ka baxday waawdii saakinadahayd baa meeshii soo gashay waw saakina oo qablahaa kasra soo maaha maxaa loo bedelaa ya maxay noqotay markaas mabiicun calaa wasni mafiilun ilaan yadan waa zaahide labadoodu marka waa saas mabiicun iyo mabiicun uu ku imaanaa laakiin taqdiirku waa kala duwan yahay biica mabiicun bay noqotay kadibna mabiicun jaraa fiihi asaga kan dhexdiisa waxaa ku dureersaday maa jaraa fi lficli saabiq ficilkii hore wixii ku dureersaday wa amaa qabiilatu tamiimin qabiilada tamiimiya fa siiqatu cindahum siiqada agtooda laa xadfa fiiha wax la jaraa ma jiraan wuxuu leeyahay qabiilada banu tamiim ajwafka sidiisa u isticmaalaan meesha carabta inteeda kale iclaalkaay ka gelinayaan ayagoo iclaalimayaan oo waxay leeyihiin mabyuucun masyuutun waa midka yaayiga aha soo maaha midka waawiga laftigiisa siday u isticmaalaan uu leeyahay maqwuulun maqwuudun saasay leeyihiin sibawayhi laakiin wuxuu yidhi ajwafka waawiga ah carabtu ma taam yeelaan waxay taam yeelaan ajwafka yaa-iga ah oo waxay dhahaan masyuut iyo makhyuud iyo mabyuuc saasay dhahaan ama ajwafka waawiga ah waa iclaaliyaanoo ma taam yeelaan sababtoo ah lianna alwaawaat ahqalu calayhi min alyaat maxaa yeelay waawiyaalku waa ka culus yihiin ya-da marka haddii la yidhaahdo masyuut way ka fududdahay in la yidhaahdo maqwuulun culeyskaasna waa dareemi kartaa saas daraaddeed wuxuu yihi midka waawiga ah carabtu ma taam yeelaan laakiin isaga laftigiisa itmaamka carabta waa laga soo naqliyey mabyuucun bay leeyihiin waa midkii yaayiga ahaa maquulun midkii waawiga ahaa maswuunun midkii waawiga ahaa madyuunun midkii yaayiga ahaa laba yaaya laba waawi ah waxaan gelaynaa naaqiskii rumiya waa la tuuray marmuuyun uu ku yimid rumiya waa la tuuray waa naaqis yaa-i ah naaqisku wuxuu uqaysamaa yaa-i iyo waawi wuxuu ku hormaray naaqiskii yaa-iga ahaa marmuuyun calaa wasni mafcuulun wuxuu la mid yahay mansuur waxa dheeraadkaa ah waa miimta iyo labada waaw waxaa ula jeedaa waa miimta iyo waawda marmuuyun marka qaacidaa gele qaacidadaas oo ah ida ijtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaaw yaaan wa udqimat ilyaau fi lyaa wa qulibat idammatu kasratan waaw iyo yaa hadday kulmaan oo labadooda kan horena saakin uu noqdo kan dambena mutaxarik uu noqdo waawdu ama ha horeydo ama ha dambaydo waa in ya loo rogo labada ya-na waa laysku idqaamaa xarakada ka horeyda hadday damo tahayna waa in kasro loo bedelo sida midaan oo kale waxay noqonayaa markaas marmijun marmuyun ayadoo ah waawda horeya u bedel damada miimta saaranna kasra u bedel marmiyun soo noqon maydo labada yaa isku idqaa markaas marmiyun qulibat ilwaawawdi ya-an baa loo rogay waudqimat ya-dii filyaa ya-daa lagu idqaamay waqulibat idamatu kasratanna ku dar marka damadiina kasraa loo bedelay uwiya waa la laabay matwuyun uu noqonaa kan wuxuu mihaal u yahay lafiifkii oo maqruunka lafiifka maqruunkaana agga xagga iclaalka wuxuu la mid yahaan dhahnay naaqiska matwuyun kadibna matwiyun uu noqonaa zujiya rujiya dheh rujiya waa la rajeeyey wuxuu ka yimid min arajaa rajaahu yarjuuhu waa naaqis waawi ah rujiya sababta ya-do loogu bedelay maxay tahay cindak rujiya ya-dan xaggee ka timid a markiisii hore naaqis waawiya soo ahayn xaggee ka timid ya-dan hay cindak رجاء هاي عندك حقيقة كتم زيادة wawdii ayaa kasro ka hor martay ayaduna darafayn martay saas daraaddeed ayaa loogu rogay marka wawdu hadday daraf marto qablaha kasra tuqlabu rujiye ay noqotay kadibna marjuwun mafcuulun bay noqotay labadii waaw uu sooma kulmin labadan waa waa in laysku idqaamo ilaan waa laba xaraf oo isleh marjuwun buu noqonayaa idqimat waawu siiqati waxaa lagu idqaamay fii waawi lficli waaw lficli waaw lficliga uu sheega waa laamulkelimaha la soco min alficli kayri hulaathi intaas wuxuu ahaa isimka mafcuul ee hulaaiga haddana waxaan qaadanaynaa isimka mafcuul mima zaada cala halaaa yaأti ismu lmafcuuli min alficli gayri hulaaثi isimka mafcuul oo ficilka gayru hulaaثiga ka yimaada calaa wasni اlficli buu ka yimaadaa calaa wasni اlficli اlmudaaric ficilka mudaaric almabniyi lilmafcuul ee loo bineeyey mafcuulka calaa wasni ficli اlmudaaric saasaa ficleed ilan waa magaciise hadda laakin nacti ka dhigay calaa wasni اlficli ficilkii almudaarici ee asmaada shabahaye waana magaciisa hadda ficil mudaaric marka waxaa fiican in la yidhaahdo calaa wasni ficli lmudaaric ficilka mudaaric wasankiisu ka yimaadaa almabniy lilmafcuul ee mafcuulka loo bineeyey wuxuu ula jeedaa isimka mafcuul oo ka yimaada ficilka hayru hulaasiga ah wuxuu ku imaanaa ficilka mudaariciisa siiqadiisuu ku imaanaa mimaa zaada calaa halaata marka aan leenahay waxaa soo hosgela rubaacigii mujaradka ahaa iyo rubaacigii masiidka ahaa iyo hulaasigii masiidka kulli waa soo wada hosgelayaan isimkiisa mafcuul marka aa rabto ficilkaas mudaariciisa keen mudaariciisa marka aa keento xarfulmudaaracaha booskiisa mii madmuumaa gelin sida isimkii faacil oo kayru hulaasiga aan kusoo sheegnay laakiin isimka faacil waxaan dhahnay qabla aakhirka waa la kasrinaya soo ma ahayn haddana qabla aakhirka waa fatxine awalka mii madmuumaha dhigay qabla aakhirkana waa fatxine isimkii mafcuul waa haysataa fataxdifu waxaad jaray xarfa almudaaracati wa tadacu badalan minhu badelkiisa waxaad geline minhu yuu la jeedaa min xarfi mudaaracati miiman madmuumatan miim madmuuma ayaad gelinay xarfu mudaaracaha booskiisa miim madmuumaa geligu ku leeyahay qabla aakhirkana fatxi marka hadduusan fatxisnayn yukramu soo ma aha qabla aakhirka waa ku fatxisan yahay awalka miim madmuumaa geli mukram uu noqonaa yudaxraju soo kuma fatxisna mudaxraj dheh yustakraju mustakraj dheh yuxtaaju muxtaajun dheh wa aslu asalkiisa muxtawajun uu ahaa ilaan munalaqun buu la mid yahaye see marka muxtaajun ku noqday aye maxanuur muxtawajun hadduu ahaa see muxtaajun ku noqday qaacida maxay ahaa gashay ma haysid haye quliba xarfu lcilati waawan quliba xarfu lcilati alifansax axsantum yustacaanu mustacaanun buu ahaa wa asluhu asalkiisana mustacwanun buu ahaa mustacwanun maxaa la sameeyey xarakadii waawda ayaa la naqliyay cayntaa loo naqliyay kadibna waawdii alifa loo rogay litaxarukiha fi lasli wainfitaaxi maa qablaha alaan mustacaanun buu noqday wa tulaaxidu waxaad arkee anna xarfa alcilati fi ismi lmafcuuli ucila in la cileeyay kamaa ucila ficluhu sida ficilkiisa loo cileeyey لأنه taabicun في liclaali lificlihi ficilkiisa haddii la cilayo waa la cilayna haddaan la cilayna la cilay maayo bayna smi lfaacili wa smi lmafcuul ism faacilihiisu mafcuul maxaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya ayuu ka ayuu rabaa inuu ka hadlo wuxuu yidhi qad yajii ismu lfaacil ism faacil wa smu mafcuul calaa suuratin waaxida hal ku yimaadeenaa dhici karta ism wa siyaaqu lkalaami hadalka sida uu u socdo meesha ay ku jiraan waxa ka horeeya ula jeedaa siyaaqaya hadalku wuxuu leeyahay siyaaq iyo lixaaq lixaaqu marka waa maxay waxa ka dambeeya siyaaquna waxa ka horeeya wuxuu yidhi wa siyaaqu lkalaami huwa aladii waa midka yubayinu cadayna addalaalata fii kullin minhumaa tusitaanka mid kastoo isimka faacil isimka mafcuul la tusiyo wuxuu leeyahay lafdigaas in loola jeedo isim faacil iyo in loola jeedo isim mafcuul waxaa kala caddaynaa qaraa-inta iyo siyaaqa waa fiirin haddii isim mafcuul loola jeedo haddii isim mafcuul loola jeedo kaasaa ku kala sheegaa mihaal allaahu mukhtaarun muxammadan rasuulan ism faacil amse ism mafcuul ism faacil waa allaahu allah mukhtaarun waa mid la doortay miyaa ism faacil waay marka allaahu mukhtaarun allah waa kii doortay muxamadan muxamed buu rasuulan rasuul ahaan u doortay muxamadan waa mukhtaarkan mafcuulkiisii koobaad weliba rasuulanna waa mafcuulkiisii labaad sax soo maaha marka ikhtaara laba mafcuulay u tallaabi jirtay sax qur-aanka waxaa ku jirta wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajulan marka muuse waa mafcuulkeedii hore sabciinana mafcuulkeedii labaad muxamadan buu doortay rasuulan rasuul buu doortay qowma mafcuulkii hore waay faacil maan dhahnay mafcuul muuse mafcuul laamiya Ah, saas waay marka muuse waa faacilkeedii qowmahu waa mafcuulkeedii hore sabciinana mafcuulkeedii labaad axsantum allaahuma اkhtaaru muxamada rasuula haya u isimkii isimkan mafcuulnaayo faacilkiisii ahway ya jamaaca ya maxduuf naaibfaacil ma la cadfaa naaibfaacilkiya la iska rabaaye eh? ya cilmi yani waxaan ka wadaa ism eh, isimkan faacil soo faacil ma qaato aw faacilkiisii calaashaan ya mustatir waay faacilkiisii marka waa damiiru mustatirun jawaasin taqdiruhu yacuudu calaa lafdi اljalaala allahu allah mukhtaarun huwa isaga waa kii doortay mukhtaar ismu faacil wa asluhu wuxuu yahay mukhtayirun wuxuu la mid yahay marka muqtarib awalkii miin madmuumaha la geliyay qabla akhirkiina waa la kasriyey see mukhtaar ku noqday taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faqulliba alifan mithaal labaad muxamedun muxamed mukhtaarun waa mid la doortay min allah ilaahay xaggiisa laga doortay rasuulan rasuulnimaa loo doortay ma isim faacil amase ism mafcuul ism mafcuul waay mukhtaar ismu mafcuulin wa aslu asalkiisana mukhtayarun mid la doorto ilaa qabla-aanta kaysi mafcuul waa la fadxinaahe isla qaacidadii aa gashay taxaraka xarfu lcilla anfataxa maa qablo faqulibaa litaan haadaakan jeyshun waa jeysh labadaas kala saarid la-aantooda sababta kalifeeda waxay ahayd iclaal kuwa soo socda laakiin isimka faacil isimka mafcuul inaan la kala saarin waxaa sababa tadciif kaas iclaal waa kana tadciif waayo kan jeyshun waa jeysh muxtallun oo dhul qabsaday meel uusan lahayn ayuu qabsaday ismu faacil wa asluhu muxtalilun sida muqtarib oo kale see marka muxtalun ku noqday labada laam si la isugu idqaamo midka horaa xarakada laga tuuraa kadib muxtalun uu noqonaa haadaakan watanun waa wadan muxtalun la qabsaday ism faacil mise ism mafcuul ism mafcuul kii horena ism faacil u ahaa ismu mafcuulin waa aslu asalkiisa muxtalalun uu ahaa see ku noqday labada laa midkii hore ayaa xarakada laga tuura kadibna labadoodi waa la isku idqaamay wallahu aclam